بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني miatu xadiisin lilxifd baro boqol xadiis oo aanu u aqriyeynay shan shan xadiis kuwaas oo aanu ugu talagalay dadka doonaya awlaadooda iyo carruurtooda inay xifdisiiyaan axaadiis gaagaaban oo haddana saxiix ah iyo macallimiinta doonaya inay carruurta baraan axaadiis kookooban oo gaagaaban haddanana macno ballaadhan le oo saxiix ah waxaanu soo gaadhnay oo darsigeennu eh, waana darsigeennii lixaad weeye biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka labaatan iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم xadiidkani waxaa soo saaray alimaamu muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayre wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata janno ma gelaysaan janno ma gelaysaan muslimiinay janno ma gelaysaan gaaloy janno ma gelaysaan xataa tu'minuu intaad iga rumaysaan jannadu waxay ku xidhan aliimaanu billaah aliimaanu billaahi tabaaraka wa tacaala horta in albaabka laga soo galo alla la rumeeyo idan jannada furaheeda koowaad wa aliimaanu billaahi jalla wacalaa walaa tuuminuu tan dambe u fiirso walaa tuuminuu iimaan kaamil ah oo dhammaystiran laydinkama helayo xataa taxaabbuu inta aad ilaahay dartii iskaga jeclaanaysaan midda hore maxay ahayd jannaba ma gelaysaan ilaa aad towxiidka qirtaan midda labaad waa maxay idinka oo tawxiidka qiray ayaa haddana aydan janno gelaynin ilaa ama iimaan dhab an ah laydinka helin ilaad ilaahay daraaddii isu jeclaataan tabaaraka jalla wacalaa awalaa adullukum markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam miyayna miyaana idin tusinaynin oo ma idin tusiyaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddii aad samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan war ma idiin sheegaa shay isku sii koondhowayn kara shay aad isku jeclaanaysaan isjeclaanshadiinana qayb ka qaadan kara ma idiin sheegaa jawaabtu waa haa nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi afshu salaama baynakum haddaba dhexdiina salaanta ku faafiya assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum calaa man carafta waman lam tacrif cidda aad garato iyo ciddaada garaninba saan horay u soo sheegnaybaa darsigeennii hore wuxuu nabigu leeyahay sala allahu alay wasalam waxay ka qayb qaadanaysaa jacaylka iyo maxabada xadiidkan wuxuu cajiib ku leeyahay awalan miftaaxa koowaad ee jannada waa aliimaanu billaah miftaaxa labaad ee jannada oo iimaankana ku xidhan iimaan kaamil ah oo dhammaystiran laydinkama helin mana laydinka helayo ilaad ilaahay daraaddii isu jeclaataan haddaba aabbaha iyo hooyada iyo macallinka intaba waxaa la doonayaa inaanu tarbiyadan faafinno ah alxubu fillaah alxubu fillaah in ilaahay daraaddii laysku jeclaado oo ilmaheenna aan ku tallaallo oon ku beerno annagana aanu arrintaa muujinno alxubu fi llaahi waalbuqdu fi llaahi min cura liimaan ilaahay daraaddii in laysu jeclaado haddii laysnacayana alla daraaddii laysu gooyo iyo diintiisa waxaa weeyaan waa sidooyinka iimaanka kuwooda ogu ad adag nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuna siiyey daawo dhammaystiran warma ma idinku siiyaa shay haddii aad samaysaan ka qayb qaadanaya inaad isku soo dhowaataan rasuulka ilaahay ou noo sheeg wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam afshu salaama baynakum haddaba dhexdiinna salaanta ku faafiya xadiidka labaatan iyo toddobaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم حديث كان إمام مسلم باصو سارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى abu hurayra wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam alsalawaatu alkhamsu shanta salaadood ee aan naqaano waa duhurka iyo casarka waa maqribka iyo cishaha iyo salaadda fajar ama salaadda subax shanta salaadood ee aanu naqaano waljumucatu ila aljumucati iyo jumco wiiggii mar timaada ilaa jumcadeeda kale laga gaadho oo wiigga kale ah wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan oo sanadkii mar yimaada laga gaadho ramadaankiisa kale salaad laga gaadho salaadeeda kale duhur iyo casar inta udhaxaysa casar iyo maqrib inta udhaxaysa maqrib iyo cisho inta udhaxaysa cisho iyo fajar inta udhaxaysa jumco ilaa jumco inta udhaxaysa waxaa weeyaan waa sabti axad اثنين ثلاثاء arbicaa khamiis wa ramadaan ilaa ramadaan koob iyo toban bilood bil walba iyo asbuuc walba iyo daqiiqado walba iyo saacado walba ilaahay wuxuu noo fidiyey dembi dhaaf tabaaraka wa tacaala intaasoo dhan mukafiraatun mukafiraatu maa baynahunna waxay tirtirayaan ama baabi'inayaan laba walba inta u dhaxaysa duhur baa tukatay haddaba salaada fajar iyo duhurka inta u dhaxaysa wixii dembi ood gashay ilaahay baa kaa tirtiraya yaa salaam duhur baa tukatay ilaa casarkii casar markaa tukato duhur iyo casar inta u dhaxaysa wixii dembi ood gasha ilaahay baa kaa tirtiraya waa dunuubta sakhaa'irta ah haye waxaad tukatay jumco todo lixda maalmood oo u dhaxaysa ee lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ilaahay baa dembiga kaa tirtiraya ama kuwa soo socda ayaa lagaaga ilaalinaya labaduba culummadu way ku fasiraan ramadaan baa soontay ramadaankiisa kale inta laga gaadhayo ama kii lasoo dhaafay mukafiraatu limaa baynahunna inta u dhaxaysa laba salaadood ama jumco iyo jumco ama ramadaan iyo ramadaan mukafiraatu limaa baynahunna ida jtunibat ilkabaa'ir sharti haddii kabaa'irta laga fogaado siduu alla yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad dunuubta waaweyn ka fogaataan kuwa yaryarka a ah waannu idiin dhaafaynaa ayuu rabuulciza ilaahi tabaaraka jala wacalaa rawaahu muslim xadiidka labaatan iyo sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal afdalu asiyaami بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم حديث كان إمام مسلم باصوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحليه نبي قايل صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صون وحا أو فضل بدن بعد رمضان bisha ramadaan ee waajibka ah in la soomo kadib shahrullaahi almuxaram bisha la yidhaahdo muxaram bisha la yidhahdo muxaram waa bilaha islaamka bisha ay ka bilaabata wey waa bisha koowaad ee islaamka shahrullaahi almuxaram waana maalintii nabi muusena la badbaadiyey fircawnna la qarqeeyey ama la halaagay waana yowmu caashuuraa maalinta loo yaqaano weeyaan wa afdalu salaa salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariida waajibka kadib shanta salaadoodee waajibka a ah kadib salaatu lleyl salaada habeenkii la tukado ee tahajud iyo lleyl loo yaqaano maa shaa allah ilaahay muxuu janno nala doonay soon waxaa ugu fadli badan bacda ramadaan hal maalin oo shahrullahi almuxaram bil walba ilaahay baa le tabaaraka watacaala laakiin bishan waa la sharfayaa naaqat allaahi adigoo yidhi bayt allah naaqat allah llah adoo yidhi bay ka dhigan tahay <clears throat> afdal siyaami bacda ramadaan shahru llahi almuxaram walidaalika soonka sunnada ah waa inaanu ku baraarujinna da'yarteenna wa bilmunaasaba bisha ugu badnayd ee nebigu uu soomi jiray sal allahu caley wasalam markii ramadaanka laga tago waa bisha la yidhaahdo shacbaan bisha la yidhaahdo shacbaan ayuu in badan nebigu soomi jiray calayhi asalaatu wasalaam laakiin afdalu asiyaam bacda ramadaan shahru llahi almuxaram waana halkaa maalin ama laba maalmood sagaalaad iyo tobnaad wa afdalu asalaa salaad midda ugu fadliga badan bacda alfariidatina waa salaatu leyl idan salaadaha sunanka ah waa inaan awlaadeenna iyo nafteennaba intaba aanu ku rabayno ama aanu ku tarbiyayno xadiidka labaatan iyo sagaalaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man taaba qabla an tatluca ashamsu min magribiha taaba allahu calayh رواه مسلم من xadiiثi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam nabiga markaad magiciisa maqasho waa inaad ku sallido xayla dadka ilaahay abuuray waxaa ugu bakhaylsan qof magacaa nabi muxamed agtiisa lagu sheegay ama asaguba sheegay oon ku sallin calayhi asalaatu wassalaam ma ogtahay markaad hal mar nabiga ku sallida ajirka laguu qorayo ilaahay ka bari cumrigaysa cumrigeenna inuuna gaadhsiiyo mar aan dheerayn baan tilmaami doonaa biidnillaahi illaahi tabaaraka wa tacaala fadliga ay leedahay xadiidkan laakiin dhegayso man taaba buu nabigu sal ly qofka towbad keena oo ilaahay u noqda qabla an tatluca ashamsu min maqribiha qoraxdu intayna ka soo bixin meeshay u dhacdo hee taaba allahu calayh ilaahay baa ka toobad aqbala axaadiidan cajaa'ib bay leeyihiin xadiidkani wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan ilaahay u soo noqonno iyo toobadu mar walba inay furan tahay hadhihin macsi badan baad gashay hadhihin ilaahay kaama toobad aqbalayo dhallinyarada qayb ka mid a ah hadaahum allah intay adduunka dhex galaan ayaa waxay gaadhayaan darajo ay dhahaan nacam anu waxanaan sameeyey waxanaan sameeyey waxanaan sameeyey xaaraan ma jirto ilaa waan sameeyey idan saa ilaahay iga tooda aqbalayaa waswasa shayaaniya ilaahay albaabadiisu waa furan yihiin habeen walba intuu soo dego oo ila samaa'i dunya u soo dego soo degitaan aanan kayfiyadeeda garanaynin laakiin xaqiiqo ah asagana u cuntanta ayuu dhuhayaa dembi dhaaf raba aye aduguna waxaad leedahay ma ogtahay ninkii boqol iyo boqolka nin dilay ee reer banu israa'iil ee sida dhabta ilaahay ugu toobad keenay kadibna ilaahay jannada uu geliyey macnaheeda dadka ololaayo kama wado laakiin toobadu inay furan tahay wey waxaan tilmaamayno man taaba qabla an tatluca ashamsu min maqribiha jaaniskaasaa lagu siiyey laakiin talow qoraxdu intay xagga ka soo bixi doonto ay ka soo baxaysa ma gaadhaysaa maya geeridii intay adigayba ka hor geerida kugu imaan kartaa macnaheedu waxaa laga wadaa fatro dheer ha isdhiganin marka waayo goor aad dhimanaysa warkama haysid allaahu calay ilaahay baa ka toobad aqbala xadiidka rawaahu imaamu muslim ayaa wariyey xadiidka soddonaad oo darsigeenna lixaad ugu dambeeya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal juzu shawaariba wa arkhu lixa khaalifu lmajuus rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala can abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wasalaam juzuu gooya ama gaabiya ashawaariba shaarubta gaabiya innaga nafteena shaarubtaan dhahnaa ragga bishintan kore iyo sanka iyo bishinta kore meeshan u dhaxaysa timaha ka soo baxadaa shaarib la yidhaahdaa carabiguna shaarib buu yidhaahdaa annaga lafteenna shaaribada ayaan dhahnaa soomaali kale ooma aqaan raggaa lala hadlayaa marka dumar kuma jiraan dabcan juzu gaabiya ama gooya ama xiira intaba way dhici kartaa xiiradaas culammada qaar ba hadal ka qaba laakiin laa ba's waxaase fiican in la gaabiyo laakiin dhinacan afka soo xiga ee bishinta qaybteedan afka soo xigta in si fiican loo jaro oo la caddeeyo ayaa iyadana sii wanaagsan juzu shawaariba shaarubtiina gooya ama xiira ama gaabiya wa arkhu lixaa garhkana sii daaya khaalifu lmajuusa gaalada khilaafa riwaayadan majuus dabcaabudka hunduuska iyo kuwa dabcaabudka abaa hadda halka lagu tilmaamay laakiin riwaayooyin kale khaalifulmushrikiin gaaladaa garhka xiiro eber ka dhige gaalada khilaafa xadiidka wuxuu noo tilmaamayaa akhlaaqda iyo aadaabta iyo sunnada nabiga inaan carruurteenna ku barbaarino haddii aabbuhuna waa inuu asagu lagu daydaa aabba garhkiiba xiiray ilmihiisiidaa ma dhihi karo laakiin waxaan leenahay aabbaha soomaalida ah ee muslimka ah soo nebi moxamed ma jeclin waan ogahay inaad dhihi haa waan jeclahay soo ma jeclin maalinta qiyaamo nebi moxamed inaad deris noqotaan waan ogahay inaad dhihi nacam laba arrimoodba way kuu fiican tahay marka horta sunnada nabiga nabi moxamed sal ly salam wuxuu ku leeyahay garhka siidaa marka nabiga amarkiisa qaado oo nabiga sunnadiisa qaado waa marka labaadee ficil buu nabigu ku sameeyey oo garhkiisu waa sii daayey waa marka saddexaade qudwo iyo wax lagu daydaad ilmahaaga u noqon kartaa so cajiib ma ah in maalinta qiyaamo nabi maxamed lagula xidhiidhiy sal l salam ka hor haddii lagu yihahdo maxaad garka u xiigtay waxaan la yaabay sheekh ibnubaas baa waxaa la weydiiyey raximahu llah nin garka xiira iyo nin sigaar cabba hadday labadooda keliya masjid soo galaan ka imaam noqonaya waa caalim faqiih ah wuxuu yidhi ninka sigaarka caba ayaa imaam noqonaya maxaa dhacay baa la yidhi wuxuu yidhi labaduba macsibay ku jiraan labaduba nabi maxamed bay khilaafeen sal ly slam mukhadiraadka iyo sigaarku waa xaaraam garhka oo la xiirana waa xaaraam ayadana lama ogolo culammada ma waajib ba mise waajib ma aha axaadiid fara badan iyo adilo badan culamo badan baa qabta inuu waajiba yahay waayo adilada ku aroortay ayaa amar tilmaamaysa qaarna waxay dhamen waa sunno adag si kastaba nabigu ma taaban jirin sal ly laakiin qabda wax ka badan waxay ka sugnaatay bacdu saxaaba markii saa loo qabta waxa ka badan haddii la jaro wax dhibaato ama leh in la sii daayana kaba sii fiican mid kastaba ha noqotee garhka in la qurxiyo oo la saliideeyo oo la shalleeyo oo la carfiyo oo biyaha markii la weysaysanaya la dhexgeliyo faraha la dhexgelgeliyo waa wax wanaagsanoo waa sunnada nabiga calayh salat slam aan ku noqono qisadii ama fataawadii sheekh maxaa la yidhahda sheekh ibnubaas raxmat ullahi tabaaraka wa caleyh wuxuu yidhi labaduba macsi bay ku jireen sax soo maaha laakiin ninkan sigaarka caba macsidii wuu kala xishooday inuu masjid la soo galo haddana uu rabbi la hor istaago bal faqiiha cajiibka fiiriya laakiin ninkan garhka xiirani wuxuu ku dhiiraday inuu masjidkii la soo galo macsidii haddanana uu rabbi la hor istaago tabaaraka jalla wacala marka waxaa weye aday kuu fiicanta adiga adaa lagu naseexaynayaa waana wax ku wanaagsan biidnillahi tabaraka watacala juzu shawaariba gooya shaaribta wa arkhu llixaa garhkana sii daaya khaalifu lmajuusa gaaladana khilaafa ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi waaali wasalam ilaahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu sunnada nebi maxamed nagu nooleeyo kuwa raacana naga dhigo gacantiisana uu nagu waraabiyo maalinta qiyaamo derisna ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nooga dhigo nebi moxamed sal ly salam kuwa uu shafeecayana nagu daro maalinta qiyaamo intaannu kaga kulmayno fadhiga kan ku xiga waxaa idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته